uusan maqlin aladii sababkoo lahu liأjlihi qaala rasuul lahi haada xadiidkaa nabiga uu yidhi oo faaddayaa oo faaddaa in liraa fiicnaan leh faaddayaa labadii qufood ay guteen labadii xadiidaa dhici karta inoola jeedee bacdahu xadiidka qaarkiisa duuna bacdi aw shakaa inay shakiyeen fii bacdihi oo wasakataa ay ka aamuseen camaa shakaa fiih wuxuu leeyahay xadiidkaa waxaa dhici karto laa yakطb axadukum calىa khidbati akhiih labada saxaabi ay wariyeen daahirkiisa loolama jeedo oo macnaha khidbada mamnuuca ah si kalaa loo jeedaa laakiin saan waxay ugu gaabsadeen in su-aalkii nebiga la weydiiyey ayna joogin iyo in ay joogeenay ku shakiyeen oo xadiidkii mujaradka ahay oo macnihii nebiga ula jeedo gaarka ah aan laga fahmi karina iska wariyeen buu leeyahay ayib macnihii xaqiiqada ahayd haddii su-aasha la sheegi lahay macnaha loola jeeda la fahmi lahay fayakuunu nabiyu waxau noqonaa su-ila kii la weydiiyey can rajulinaa la weydiiyey khaaba mra'atan naag doontay oo faradiyatu ay raalli ka noqotay oo wa adinat fii nikaaxihi inay nikaaxsantana ay idin tahay oo fakhatabaha ou doontay arjaxu midka raajaxsan cindahaa naagta agteeda minhu min daalika arajuli ka raajaxsan oo ka maal badan oo ka quraxsan oo farajacat ay noqotay can ilawali kii horay ogolaatay ka noqotay alladii awalkoo adinat fii inkaaxihi in lagu nikaaxi ay idintay ay ka noqotay saas in nebiga marka u yidhi laa yakhtub axadukum calaa khidbati akhiih oo fanahaa nebiga u reebay can khidbati اlmar'ati mar'adaas in la doonto idaa kaanad hadday tahay bi hadihi اlxaal xaalkaas ayada ah hadday ku sugan tahay naag ninkii intuu doontay ogolaatay weligeeda u sheegtoo tiri halaygu nikaaxiyo inta tiriyey kadib nin kaloo ka raajaxsan raajaxnimadaas wax kasta ay noqon kartaa waxyaalaha guurka lagu jeclaado oy haddana kii kala raacday markaasuu nebigu wuxuu leeyahay saas aan la samayn waqad yakuunu waxaa ahaanayo an tarjica inay noqoto caman shaksi ay ka noqoto adinat fii inkaaxihi in lagu nikaaxiye ay idintay oo falaa yankixuhaa inuusan nikaaxsanin aa dhici karto falaa yankixuhaa uusan nikaaxsanin man rajacat lahu faqad yakuunu waxaa dhici karto an tarjica inay ka noqoto can man shaksi adnat fi inkaaxi markii hore ninkii halaygu nikaaxiye ay tiriyey inay diiday ka noqoto marka haddana falaa yankixu haddana uusan nikaaxsanin man rajacat lahu ninkay u noqotay haddana kii dambana markii ninkii hore kasoo tagtay haddana khilaafa u dhexmaro yihahdo saan kuu malaynaynan waaba ka baxay fayakuunu waxaa ahaanaya fasaadan calayha ayada dhibaa ugu qabto labadii nin baa meesha ku dhaafay dhibaato weeyaan guurkana waa furso mar kasta bannaan ma yaali wa calaa khaatibihaa ninkii doontay oo horena waa dhaafay alladii khadiibkoo adiinad ay u idintay fii inkaaxi marka dhibkaas ku imaan lahayn yaa waxaa la yidhi naagtii nin ogolaato oo weligeeda u nikaaxi tiraahdo nin kale yaysan shukaansanin asna nin kale yowsan u imaanin ninkeeda horaa ku dhamaysan fa in qaala qaa'ilun hadduu yidhaahdo nin wax yidhaahdo lima sirta maxaad u ahaatay ilaa an taquula inaad tidhaahdid ina nahya nabiy nebiga reebitaankiisa an yaktuba arajulu calaa khidbati akiihi ou nebiga nahyi calaa macnanaa lagala jeeda duuna macnan maxaa kaa keenay inaad tidhaahdad i tidhaahdid waxaan ku leeyahay fabidalaalati canhu nebiga wax ka sugnaaday saa daraaddeed u eri meesha cilmi baa lagu durmayaa annaga waxaa weya laba kelima haddaan ku muran marka dambe inaan isdagaalno mafeer iyo gacan isu qaadno waxaa weya lianna alcilma alqaliila yuqalqilu saaxibahu soomaalidaan ka maqlay sidaa tiraada yani haddii lasii wada ilaana cilmigii laba kelima u waaba dhammaadayba haddii marka dagaal waa marka inaad mas'alada marsiisid taasaa keenayso in qofkii dulqaad ou lahayn laakiin ninka hadduu isku kalsoon yahay oo mas'aladan bijamiici adilatihaa u yaqaano iska dhaaf inaad tiraahde adigaa waxaad leedahay war yaa ila doodaya mas'alada tan yaa rabo liannaka waad isku kalsoonta oo cilmigi waa taqaan annaga laakiin laba kelimid isla dhaafna khalaas gacantaan isla gaarayna imaamu shaafici marka waxaa layidhi maxaa saas u tiri markaasuu yihi fabidalaalati canhu can rasuuli illaahi dilaala caddayn oo nebiga iiga sugnaataan saasuu eriyey fain qaala hadduu ii yidhaahdo fa ayna hiya dalaalada waa xaggee qiila lahu waxaa loo leeyahay in shaa allahu dalaaladii waxay ku jirtaa أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسد بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن زوجها فاطمة بن قيس طلقها waa furay فأمرhaa رasuuل اللahi wuxuu أمray أن تعتda inay ku cido tirsato fيi beyti بni أmi مكتوم ninkii nebiga uu aadaami jiro indhaha la-ay markii hore guri heblow ku cido tirsaa la yidhi markaasaa markay aada u yihi maya gurigii ibn umi maktuum liannahu kuma arkaya buu nabiga alayh salaatu salaam yihi marka waxaa layidhi ibni ummi maktuum gurigiisa ku cido tirso wa qaala nebigu wuxuu idhi idaa xalalti haddiid xalaal noqotid oo ciddadii kuu dhammaatane fa aadiniinii i ogeysii baa layidhi haddaad daahir noqotid oo ciddadii ay kuu dhammaato ciddadaas waxay ahaato ha ahaato inay naagta aysa tahay ama saddexdii dhiig waxay ahaato qaalad waxay tidhi falamaa xalaltu markaan xalaal noqday dakartu lahu waxaan u sheegay ana mucaawiyata bna abi sufyaan mucaawiya ibna abi sufyaan ibna xarb iyo wa abaa jahmin khatabaani inay isoo doonteen faqaala rasuulu llaahi wuxuu idhi amaa abuu jahmin ninkii la yidhaahda miya falaa yadacu casaahu usha kama dejinayo can caatiqihi qoortiisa kama dejinayo laba macnaa lagu fasiro waxaa la yidhi nin safar badan waay ushiisa unbaa garabka usii saarna maradiisa waa u socdaa maalin kastaba meel kuugu ogaan maayo marka ninkaas maba ku dayacaye mid hadda dumarkeenna haysato weeyaan nin bay iska guursanaysaa waxaa lagu leeyahay goorma u dhoofay ninkaa mar hore ayadii carruurtii baa iska soo horjeeda qof asal aan lahayno dadkiisii qaraabadiisa ay meesha joogino hadhow hadduu dhibaato keenay cidkaa qabanay ay lahayn isku guursatid marka horaba ma ah marka waxaa lihi nebiga waana uu sameeyey wuxuu ihi amaa abu jahmin fala yadacu casaahu min caatiqi wa amaa mucaawiyatu fa sucluukun weeyaan laa maala lahu sucluuk macnihiisa laa maala lahu waa nin faqiiran waxba haysanin baa layihi marka horta waxaa laga qaatay ninkan haddii uu khaatib uu yahay ee ninkii gabadha dhalay uu ku weydiiyo war ninkaasaa gabadh iga soo doontay maxaad og tahay inaad runta u sheegtid baad yaad leedahay meelaha laysku xaman karo oo xanta bannaan sharcan ay ku jirtaa lianna waxaa la diidaa qofkaas in la xanta waa dhib laakiin qofka dhibka ugu imaanaya muslimada kale eh ayadoo loo fiirinayo yaa maslaxada raajixada qofkan waxbaa looga sheegaa ninkaan soo maha si aniga ogahay qaad buu cunaa nin sigaar cun a ah weeyaan waxaan ku ogahay salaad ma dukado sidaas buu yahay waxaad ku ogtaho ceeb ah aada sheegaysaa taa waxa weeyaan waa sharcan horta waa laga qaatay nebiga calayh isalaatu wasalaam ninkaan ceebtiisa u sheegay yaa laga qaatay qayb weeyaan ayb qaybta labaad cagsigeeda haddii ayda naagta lagaa weydiiyo le gabadhaasaan aan guursan rabaa maxay tahay waa looga qiyaas qaadanaya waxayd gabadha ku ogtahay inaad sheegtid weeyaan ayb marka nebigu wuxuu ihi inkaxii guursa usaamata bna zaydin marka qaalad waxay tidhi fakarihtuhu waa nacay inaan usaamo guursado liannahu nin addoon lagu tilmaami jiray weeyaan maxaa yeele maadaama zayd uu ahaa nabiga calayh salaatu wasalaam ninkuu tabanayso wiilkau dhalayn waa isku daraje gabadhaanna waa quraysh waa way iskala weynaan faqaala wuxuu yihi nabiga inkaxii usaamata usaama haddaa aniga taladayda maqlaysa usaamo inaad guursatid kuugu ishaaraa waajibnimo ma ah faqaalat marka waxay tidhi fanakaxtuu waan guursaday fajacala allahu fiihi ilaahay wuxuu yeelay khayran waqtabadtu bihi waana ma jeersado waama jeclaado ilaahay maalkaasaan xasuusta bay tihi marka ulajeedada hadda xadiidka intayna macnihii kaa tegin aan kuu sheega darsiga waan ku joojinaynaa meeshe hadda waxaad fahamtay abuu mucaawiya mucaawiyatu bn abi sufyaan iyo abu jahmin ayagoo isla socdo naagta hal mar islama dalbin laakiin maxaa laga yaabaa abujahmina horta khadba ayaa doonta haddii ahaan leed laa yakhtub axadukum calaa khidbati akhiihi hadduu mucaawiyo horeeyey abujahmin inuu horta doorta ma u banaanayn liannahu khidbaa ka hor marta ayib hadday labadoodii khidbeeyeenna nebiga inuu yidhaahdo haddana usaamo guursa uma banaanaan lahay naag lasoo doontay marka dooninta inay macno gooni tahay ee ay ahayd nimankaas guuray usoonba dhigan aydna ma ayna aqbalin arrintii weli way taagan tahay markaan waa neef suuqa yaaloo la gorgortamayaa ku daraya ku daray laleeyahay oo kale waxba ma dhaanta markay saas tahay liannahu qofkan wax ogolaasha lagama helin marka waxaad heli kartaa inaad adigana geshid meeshi oo gabadhi tartan aad ku geshid waa heli kartaa waa goorma markaayna ogolaasho bixinin marka gabadhaan inayna ogolaan waxaa kugu daliil ah nebigay tiri labadaan qofa ay soo dalbatee nebi maxaad iigu ishaari lahayd markaasaa lyidhi haddaad ishaare iga rabti soo maaha labadaanba ka baxaa lyidhi ceebtaasay leeyihiine usaamahan oo kan e guurso markii dambo iyadii usaamay guursatay khudbadoodiina meel lagama soo qaadin nebiga waxuu reebay inuu sameeye ma dhici kartee nebiga waxau naga reebay iyo waxuu sameeyey laba shay inay kala yihiin yaa la fahmay markaad marka macnihiisa kale xadiidka habeen dambe noo imaan doona intaan ku joojinayna wabilahi taala هذا قلنا ودلت سنة رسول الله في خطبته فاطمة على أسامة بعد إعلامها رسول الله أن معاوية وأبا جهم خطباها على أمرين waxaan ku soo dhex jirnay xadiidkii noo soo hormaray oo nabiga calayh الsalaatu wasalaam laa yakطb axadukum calىa khiطbati akhiih walaalkiis doonis ou doonay naag yousan ka daba doonanin ee ayna u dhicin dhibaata qofkaa dumarka ah iyo ninkii hore soo doontay iyo inay dhici karto labada qufood inayna guul wada gaarin ee guurkii o dhan ou kawada dhumo marka musanifku wuxuu yihi waxaan ula jeedaa nabiga calayhi salaatu wasalaam laa yakhtub axadukum calaa khidbati akhiih haddii daahiru lxadiid la qabto macnaheeda waxay ahaan laheyd naagta mar allaana markii lasoo doonto ilaa laga tago in aan aan khidbo loo samayn karin oon la daba kici karin laakiin markii nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiid kale uu ka soo arooray ee qisati mucaawiya ibni abi sufyaan iyo abi jahmin qisadoodii ou nabiga baneeyey inay ayaga isdaba doontaan haddana uu yidhi khidbadoodii hore isaga tag ee khidbadaan ninkan usaamo aan kuu doonay qaado yaan waxaan fahamnay xadiidkii hore oo laa yakhtub axadukum calaa khidbati akhiih la yidhi macnaha usoo degdegaayo inaan loola jeedin ee macno gaar loo jeedo marka macnihii gaarka ahi musanifka markuu soo sheegay ou yihi fabihaada qulna macnihii xalay aan soo sharaxnay oo ku soo fasiray ou yihi sidaana niriyey wadallat sunnatu rasuuli illaahi waxay tusisay fii khibati faatima faatima doonitaankeeda ou nebiga doonay calaa usaama uu doonay bacda iclaamihaa markay ogeysiisay kadib rasuul rasuulallaahi ay ogeysiisay anna mucaawiyata wa abaa jahmin khaabaa inay soo dooneen markay nebiga u sheegtay kadib uu nebigu waxau yidhi haddana aniga waxaan kuu doonayaa usaama saddex khidbay noqotay markaan khidba mucaawiya doonintii mucaawiya iyo doonistii abijahmin iyo nebiga doonistiisa ayada uu doonay oo usaamo u doonay saddex khidba ayay noqonaysaa markaan marka sidaas ay dhacday waxay tusinaysaa buu leeyahay calaa amrayn wadallat sunnatu rasuulillaahi calaa amrayn sunnadaas nebiga ou usaamo u doonay gabadhaas faatimata bint qays la yihaahdo waxay tusay laba amar midkood axaduhumaa midkood ana anabiya sala allahu alayhi wasalama yaclamu wuxuu og yahay annahumaa laa yakhtubaanihaa annahumaa labadoodii laa yakhtubaanihaa inaysan doonaynin naagti ilaa wa khidbatu axadihimaa midkood doonistiisa bacda khidbati alaakhari midka kale inay ka dambayso markay nebigu u sheegtay tiriyey labadaas nina isoo doontay nebigu wuxuu faham yahay laba nin oo naag guur isla rabto islama doonato laba nin waxay ku rabi kartaa laba nin haddii naagta doonto ninkaanaan kuu rabna labadeenna ku socno ninkaanaan kuu rabna waa dhici kartaa laakiin laba qofood in israacdo mid kastaba naagtan guur ka rabo hal mar islama dooni kara laakiin markay tiriyey labadaas ninaa isoo doontay markay tiriyey nebigu wuxuu og yahay inuu midkood midka kale ka horrey oy khudbadoodii kala horaysay ilaan hal mar islama doonan kara falamaa lam yanhahaa naagtii markuusan ka reebin oo ma uusan dhihin faatimatan binti qays ma dhihin say laba nin hal mar say laba nin kuu doono karta walam yanhahaa naagtii nebiga ma ka reebin oo walam yaqul lahaa uma dhihin maa kaana liaxadin axad uma banaano an yakhطubaki inuu ku doonto xataa yatruka alaakharu midka kale intuu ka tago khidbatiki adiga doonitaankaada intuu ka tago midkii horo see midta kuu soo doontay haddana mid labaad uu kuu soo doonta ad u aamusneyd nebiga ma dhih waxaaba sii dheeraaddee wakhatabaha nebigu wuxuu u doonay calaa usaamata bna zaydin buu u doonay bacda khidbatihim labadoodii markay doonteen kadib haddana wuxuu ihi usaamo guurso fastadlalnaa waxaan u daliishanay calaa annahaa naagtii faatima ahayd lam tarda inayna raadi ka ahayn lam tarday waa luqa daciifa marka laakiin sida raajixa oo imaamu shaafici luqadiisa ay tahay lam tarda weya fastadlalnaa waxaan u daliishanay calaa annahaa naagtii lam tarda inayna ka raali noqonin walow radiyat hadday raalli ka noqoto waaxida minhumaa mid ayaga ka mid ah hadday raalli ka noqo lahayd amarahaa nebigu wuxuu fari lahay an tatazawaja inay guursato man radiyat ninkay raalli ka noqoto you nabiga dhihi lahay guurso laakiin waxaan fahamnay in labadoodii markay u sheegtay uu nebiga mid kale usii bandhigay in ay mid raallinimo siisa ayna ku jirin wa anna ikhbaarahaa waramitaankeeda iyaahu nebiga ay u waranto biman ay u khabarta khaabaha soo doonay innamaa kaana wuxuu ahay ikhbaaran ayda warramitaankeedu camaa ay ka waranto lam ta'dan fiihi aysan u idmin markay tiriye nebi moxamedow labadaas ay soo doontay markay tiriyey macnaheedii waxay ahayd inay u waranto labadii nin ma aanan doonin oo hadda weli amar ma aana siin laakiin maxaad idhihi lahayd wa ana ikhbaarahaa naagta warramitaankeedu iyaahu nabiga ay u warantay biman khatabaha ninka soo doonay inamaa kaana ikhbaarkaas wuxuu ahay ikhbaaran ka waramid camaa lam ta'dan fiihi shay ayna idmin inay ka waranta bay ahayd walacallahaa waxayba mudan tahay istishaaratun lahu nabiga inay inay weydiiso inay showr weydiiso inayba ay ula jeeda nebigay showr weydiinayso labadaas maxaad idhihi lahayd inay ula jeeday ay ahayd baa muuqato walaa yakuunu mana ahaanaya an tastashiirow nebiga inay shoor weydiiso waqad adinat biaxadihimaa midkood haday ba u idintay nebiga haddana in maxay kula tahay maba dhihi karto qofka markuu qofka kale shawr weydiinaya waxa weeyaan ou istishaaro weydiinaya waa markuu go-aan gaarin markaasay ilaahay rasuulkiis labada soo doontay macnaheedi waxaba go-aanna ma gaarin maxaad idhiileed marka haddaadba go-aan gaarin weli waa furan tahay dadkao dhan baad u furan tahay ninkii kusoo doonan karee usaama guurso saasaa lagu yidhi laakiin hadday ahaan lahayd inay midkood ogolaatay maba dhihi kartaba markaa kadib ilaahay rasuulkiisi uu ninkaasaan ogolaaday maxaad idhihi lahayd marka baabkaas maba furnaan lahayn ee meeshaan istishaaro bay ahayd buu leeyahay falamaa khaabahaa nabiga markuu u doonay calaa usaamata istadlalnaa waxaan u daliishanay buu leeyahay calaa ana alxaala xaaladii alatii khaabahaa fiihaa nabiga ou dalbay ou inuu yani ayda u doonay gayru lxaali xaalkii inaysan ahayn alatii nahaa nabiga ou reebay can khibatihaa fiihaa in la doonta inuu reebay xaaladii kale inaytaan ka fahmnay buu leeyahay markuu nabiga yihi usaamo guurso ee u ogolaaday inadoon iyadoo lasoo doonay inuu doonis kale ku daro waxaan ka fahamnay buu leeyahay xaaladuu nebiga reebay oo laa yakhtub axadukum calaa khidbatii haqii uu yidhi iyo xaaladaw ogolaaday inay laba xaalo kale yihi oo xaalada nebiga ou diiday waxa waaye naag ogolaasha laga helay ee weligeeda u sheegtay ee wax dhiman aysan jirin nikaaxa inuu dhaca mooye naagtaas yaan la doonana buuri laakiin naag dad badan soo doonteen een welina ra'yi bixininne in la doontaa bannaan waa xaaladiisa labaad saas weeyaan falamaa khatabahaa calaa usaama nebiga usaama markuu u doonay istadlalnaa waxaan u daliishanay calaa ana alxaala xaaladii allatii khataba fiiha nebiga ou doonay naagtaas usaama u doonay غayru اxaali xaaladii inaysan ahayn alatii nahaa nabiga u reeba can khibatihaa in la doonto naagti fiiha fii tilka alxaala walam takun xaalun xaalna ma jirto tufariqu kala geynayso bayna khibatihaa naagtii markii la doonay xataa yaxila bacduhaa qaarkeed intuu xaalkii qaarkiis intuu xalaal ka noqdo wayaxruma bacduhaa qaarkeed inuu xaal noqdo xaale e ma jirto ilaa idaa adinat naagta inay idanta mooye lilwaliyi ay u idanto an yusawijahaa inuu guuriyo oo fa kaana lizawjihaa markii ninkii zawjkeeda ahoo dalbaday wuxuu leeyahay in zawajaha alwaliyu weliga hadduu guuriyo an yulzimaha taswiija naagta guurinta inuu ku laazimiyo wa kaana calayhi weligana waxaa ku waajib eh an yulzimahu ninkii inuu ku laazimo waxallat low naagtii waana ugu xalaal noqota meeshaana wuxuu kala jeedaa wuxuu leeyahay naagtii lasoo doonta laga bilaabo ilaa nikaaxi ay ka idinto inta ka horayso inta ka horayso darajaad ayada naftigeeda waa kala sare saraysaa oo sida musanifka noo sheegi doona ayada naftigeeda darajaaday u kala baxdaa laakiin waxaasoo dhan cibro ma lah ilaa ninkii weliga ahaa laga amaro la yidhaahdo igu nikaaxi naagtaan idin way ogoshahay wixii ka horeeya dhan intaas yacni wax kastoo xaalo ay tahay hal xaala lagaa lagu tilmaama markay ogolaato oy weligeed u sheegto wixii ka dambeeyana hal xaala lagu tilmaama inta hore waa hal xaalo oy bannaan tahay in la wada shukaansado intii ka dambaysana waxaan banaanayn in la doonto saas labadaas xaalalin uqaybinayna walow xaalada hore naftigeeda xaalo badan ay uqaybsamayso tan dambana ay qaybyaal badan u qaybsanayso laakiin xukumka sharciga marka loo fiiriy labadaas xaalay kala tahay saasuu leeyahy ayib walam takun xaalun ma jirto tufariqu kala geynaysa bayna khidbatihaa marka iyada la doono laga soo bilaabo xataa yaxila bacduhaa xaalkii qaarkii intuu xalaal ka noqdo wayaxruma bacdahu ka xaala noqdo xaalo la kala geynaa ma jirto oo xaalkeedo dhan waa isku mid ilaa ida adinat oo xaalo kale ah hadday idinta mooyee lilwaliyi an yusawijahaa weliga inuu gowriyo hadday idinta xaalo kala bilaabanayso fa kaana lisawjihaa marka wuxuu leeyahay in zawajaha alwaliyu weliga hadduu ku nikaaxiyo an yulzimaha naagta inuu ku laazimiy atazwiij oo axkaamtii zawjkaa bilaabanayso wa kaana calayhi weliga waxaa korkiisa asagana an yulzimahu ninkii inuu ku laazimiyo naagtii ah ou ihahda arrinteeda ka soo bax waxallat lahu ay u xalaal noqotaa fa amaa qabla daalika waxaas wixii ka horeeyo o dhan fa xaalatun waaxidatun weeyaan xaalo keli ah laysa liwaliyahaa ma an yusawijahaa inuu guuriyo xataa ta'dana intay uga idinto idinkaas intaan la helin wixii ka horeeya hal xaalo marka fa rukuunuhaa iilashadeeda iyo xasilitaankeeda iyo wagayru rukuunihaa xasilid la-aanteeda sawaaun waa egta meeshaan wuxuu u jeedaa naagtii markii la shukaansado tuna waxay tiraa way aamustaa midna waxay tidhaahdaa arrintan waan ka soo fiirsanaya midna waxa weeyaan qosol iyo xoogaa raalinimo ayaa laga dareemaya xaalaadkao dhan uu isma laha marka la dhihi karin maayo laa yakhtub axadukum calaa khidbati akhiihi waxaa lagu tilmaamayaa naagtii markii xoogaa xasilooni laga helo oo ninkaas inay u iilanayso oy hadalkiisa maqlaysa laga helo khidbadii markaa waa sugnaatay lama dhahaya buu leeyahay haddaanba idin sariix laga hayno waa ku ogolahay weligaygu u sheeg ama anaa u sheegaa ayba ahayn wixii ka horeeyo walowba calaamaatu ridaa iyo qabuul baa iska muqnaatee wax sharciga kaa xarimaya ina naagtaas la doonto ma jirto marka wuxuu ku leeyahay fa rukuunuha naagta xasilitaankeeda iyo iilashadeeda iyo wagayru rukuunihaa sawaan waa isla eg tahay haddaanba idin dhab laga helin wax iska bedelaaya ma leh marka in qaala qaa'ilu nin wax yidhaa hadduu yidhaahdo fa innahaa naagtii raakinatan xaal ay tahay mid xasilan oo ninkii u iilatay mukhaalifatun waxay khilaafsan tahay lixaalihaa naagtii xaalkeedii hayra raakinatin aydoon u xasilnayn ayb waa xaalkii la aqooni jiro fazaydun qaa'ima khayru min zaydin qaacidan waa iska baabkii la yaqiino macruufka ay dhibaata mala laakiin wuxuu ku leeyahay maanta hadduu nin yidhaahdo maxaad ugu qaydaysaa haddaad tahay imaamu shaafici naagti waa inay idinta maxaad u leedahay oo maan dhahno naagtii hadayba laga helo wax oo yani rukuun yani annahaa tamiil ila arajul bxayثu yufhamu minha anaha taqbalhu maandhahna markaa waxaa weeyaan lama shukaansan kara wixii ka dambeeya maandhaha saasuu leeyahay saas haddii la yidhaahdo waxaan ugu jawaabayaa fakadalika saasuu ugu jawaabaya fain qaala qaa'ilun hadduu yidhaahdo fainahaa naagtii raakinatan xaal ay tahay mid ninkii u xasishay mukhaalifatun waxay khilaafsan tahay lixaalihaa ida naagtii xaalkeeda hayra raakinati naag nin diiday iyo naag ogolaasho camal laga muuqdo isku mid ma ahee maan dhahno wixiiba ogolaashada u muuqato wixii lamid ah eh, wixii ka dambeeya khidmadeeda ma banaano wixii diida-ana way bannaan tahay maan dhahna saas haddaad i tiraahdo fa aquulu laka waxaan kuu leeyahay fakadalika hiya fakadalika hiya naagti sidaas weeyaan low khuibad haddii la dalbo oo la eh, doonto oo fashatamat ilkhaaiba ninkii soo doontay ay cayso oo wataragabat canhu ay nacdo uma caada calayhaa uu la soo laabto bilkhidbati inuu doonto oo falam tashtimhu ayna caynin walam tudhir taraguban nacabna ayna muujinin oo walam tarkan ayna u xasilin kaanat xaalatuhaa xaaluhaa wuxuu ahaana naagta xaalkeedii allatii xaalkoo tarakat fiiha ay ka tagtay shatmahu cayntiisa mukhaalifatan kaanadii khabarkeedii w mukhaalifatan mid khilaafsan ay ahaanaysaa lixaalihaa xaalkeeda allatii xaalkoo shatamatu fiiha ay cayso ayib tan waxaas ula jeedaa burin ninkaas hadalkii hore la burinayo markuu yidhaha nin naagtii ogolaasha calaamadeeda ay ka muuqato iyo markii diidaba isku mid ma ahe maandhahna ogolaasho markay ka muuqato wixii ka dambe waa la guursan karaa maandhahno haddaad i tiraahdo waxaan ku leeyahay ogolaashadaas wax u dhow markay ninka iilinaysa xaalooyin badana haddana ka sarreeyo xaalooyinka ka horreeya waxaa weeyaan naagta haddu intuu ninka soo doonta ay caayso tiraa kuma rabi macnaha sharcan way caayin kartaa ma aha laakiin low faradnaa jadalan ayaa loo jeeda laakiin muslimiinta in iscaayaan kama dhexayso haddii naagtii markaa ay ninkii caayso oy tiraa adiga kuma rabi oo markuu ka taga laba biri kadib yihahdo war naag waa waxaan hadalkeeda meel laga qaada male ad ku noqdo haddana ay maalinkii caayadii ka dhaafto oo ayna tiraa kuma rabi ayna dhihin ayada naftigeeda xaalo kale ay noqotay shalay caay bay joogtay maantana waxay joogtaa ka aamusid adigana waxaad sheegaysaa xaalo saddexaad oo markii u iilato waa xaalo saddexaad marka haddaan sii qayqaybino xaalooyin badana soo baxay maadaama saas ayba tahay maan dhahno naagti hadday ogolaatane yaan la yaan la shukaansani hadday diidda iyo hadday shukaansiga haddayna ogolaanin ay ka aamusta iyo raalli hadday ka tahay haddayba ka aamusto na waa la shukaansan karaa labadaasaa lagu kala bixi karaa buu leeyahay marka wuxuu leeyahay fakadalika hiya naagti sidaasay la mid tahay low khuibad haddii la dalbo oo la doonto oo fashatamat ilkhaaiba ay cayso oo wataragabat canhu ay nacdo uma caada calayha bilkhidbati inuu doono ula soo noqdo falam tashtimhu ayna caynin walam tudhir taraguban taragub jacaylna ay muujinin walam tarkan ayna u xasilin ninkii kaanat xaaluhaa wuxuu ahaana xaaladeed alatii tarakat fiiha shatmahu caaydiisa ay ka tagtay mukhaalifatan mid khilaafsanoo oo lixaalihaa bay khilaafsan tahay alatii xaaladoo shatamatu fiiha xaaladan labaada tii hore ka fiicnaanayso wa kaanat naagtii waxay ahaanaysaa fii haadihi alxaali xaalkan asiga aqraba ila aridaa xaalkan ay caayda ka aamustay mid raali wa kaanat naagtii waxay ahaanaysaa fii haadihi alxaali xaaladan tane aqraba ila aridaa raalinimada mid u dhow uma tantaqilu xaalaatuhaa xaalayaalkeeda waa sii badanayaanay sii guuraysaa liannahaa qabla rukuuni ninka intayna u xasil horteeda ilaa muta'awalin bay usii soconaysaa yani ilaa muta'awalin waxay helaysaa meel ay hadalkeeda ka fasirto wamaa ta-uulu ilayhi alcaaqi baa la yidhahda ilaa muta-awalin hadalkeedii meelay ku bixisay heli kartaa bacduhaa xaalkeeda qaarkeed bacduhaa naagti la dhihi maayo bacduhaa bacdu xaalaatihaa aqrabu asaan dhowaan badan ila arukuuni xasilitaanka min bacdi marka wuxuu ku leeyahay naagti maadaama ogolaasha sariix aan laga helin waxay haysataa meel ay ku baxsato ninkii hore waad ii ogolaatay haddaas yidhaahdo goormaan ku ogolaatay watay shalay maant waataad ii caynaysa maalinkii dambe waad iga aamustee taas waxaan u fahmay inad ogolaatay waxay leedahay eh, eh, taas ogolaasha maaha weli meel bay haysataa ay ku fakar maalinkii labaad wuxuu leeyahay waa taad ii xasisho oo markaa aan ku iira aan ku guursada waa taad ii qosashay oo aad ii muuqaysay inaad ii xasilan tahay maxay tahay weli waxay haysataa inay tiraa eh, aniga amaan ku iri waa ku guursana maya haddii taas hadalkaas hadal la qabsan kara ma yacni hadalkeedii mutaawal bay helaysaa makraj min kalaamihaa yay helaysaa ilaa ay ka tiraahdo e, waan kuu idmi waa ku ogolahay weligaygana u sheeg hadday tiraahdo baab kale oo laga laabta ma laha hadalkaas makraj ma laha marka kaas li aan kasoo qabanow le imaamu shaafici wixii ka horeeya ha lagu tartamo walaa yasixu fiihi macnan bixaalin walaa yasixu fiihi xadiidkaas ansaxi maayo macnan ansaxi maayo bixaalin min alaxwaal wallahu aclam ilaa maa wasaftu waxaan kuu soo sheegay in lagu fasira maahee xadiidkii si kalama loo ixtimaali kara buu leeyahay oo maxay tahay sidaas oo min annahu nahaa nebigi inuu reebay ah can ilkhidbati naagti in la doonto bacda idnihaa markay idintay kadib lilwaliyi ay u idintay bitaswiiji inuu guuriyo ay u idintay wixii ka dambeeyo in lagu ximbaaro xadiidkaas mooye wax kalema ma ixtimaali karo xataa yasiira amru lwaliyi weliga amarkiisa uu noqdo jaa-isan mid bannaan inuu nikaax rido xaaladaas in lagu fasiro mooye si kale xadiidka laguma fasiri karo fa amaa maa lam yajuz hadduusan bannaanin amru lwaliyi weliga amarkiisa ou idin dhabe uusan haysanin fa awalu xaalihaa xaalkeeda kan horo io wa aakhiruhaa sawaa waa egih marba haddaan weliga idinkiisa la gaarsiinin wixii ka horeeya xaalaad badan naagti way noqon kartaa meel ka soo qaad male laakiin markay ogolaato weligeedan hallay nikaaxi ay tiraa wixii ka dambeeya nin muslim inuu naagtaas dabagala ma banaano taasaa laga hadla ayb taas waan fahmay الnahyu can macnan awdaxa min macnan qabla tanna wuxuu leeyahay haddana waxaan ku siinayaa waa xadiidkii lamid e kii hore wax lamid eh laakiin koo ka sii waadixsan weeyaan annahyu can macnan layska reebay macnahoo awdaxa min macnan ka waadixsan qablahu ka hore yani wuxuu leeyahay wax baa layska reebay markaasaa waxaa la iska reebaa waxay ku caddaadeen macno horo la iska reebay yaa aad u loogu fahmay bimacnaa waxaa loo jeedaa xadiidka labaad macnihii la yska reebaa waxaa lagu fahmay xadiid ka horeeyey macnihiis marka labadan xadiid le u fiiri annahyu can macnan yaa la yska reebay awdaxa min macnan ka waadixsan qablahu macno horo ka horreeyey hadda saa xadiidka uu ku wada waay أخبرnا مالك عن نافع عن بن عمر أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu ri المتباaيعاaنi كل واaحد منهma بالخyاaر على صاaحبه mا lم يتفرقا إلا بيع الخyاaر المتباaيعاaنi labadii wax kala gateen تغليب weeyaan الباaئع والمشhتري sidii الأbوeyن الqمرayn loo yihahdo المتباaيعاaنi saas المتباaيعاaنi بمعنى المشhتري والباaيع kulu waaxidi minhumaa mid kastoo ayaga kamide bilkhiyaari buu beeca kaga jiraa khiyaar buu leeyahay calaa saabi saaxibihi ninkii saaxibkiisa ayuu khiyaar ku leeyahay maa lam yatafaraqaa haddaysan kala tegin ilaa bayca alkhiyaari mooye waxa weeyaan laba qof ani adigaa wax kala gadanay kitaabkaas baan kala iibsanay sharci islaamka wuxuu qabaa haddaan kitaabkan kala gadano qiimaha lagama hadlayo waxay raba ha noqotee haddaan meeshi isla joogno beeci aan kala gadana lacagti waa ku sii anna kitaabka waa isiisa laakiin majlis la yihahda majlis baan joognaa meeshii aan ku kala gadalnaa fadhinaa sharciga wuxuu u baneey asoo fiirinaya labada jaanib maslaxadooda maadaama meeshii lawada fadhiyo beeci inaad khiyaar ku leedahay ninkii mushtarkaa ah wax gata hadday wax ku soo dhacaan inuu dhihi karo orniyow beeci waa ka laabtay xoolahaada qaada lacagtaydan isiin sharcan buu kugu leeyahay ninkii wax iska gaday xoolihii inuu yidhaahdo war neefkaan aad iga siisay labaatan shilin ma rabe neeftayga isii maadaama aad majliska joogtaan sharciga islaamka wuxuu qabaa bilkhiyaar maa lam yatafaraqa laakiin haddaan kala tagno isu dib jeedinoon makaankii ka tagno ama midkeenna ou tago beeci waa laazima waxaa lagu soo celi karaa in ceeb laga helo xoolihii lakala gad lacag baan ku kala gadan lacagtii waxaan arkay lacaga go-an oo aanba lambarkiiba aan ku jirin anigoo baayica waxaan ku dhihi karaa lacagtaan way hadlaysantahay io bedel ama ama beeci waa ka noqday neefkii lagaa gatay haddii ceeb lagu arkana waa la soo celin karaa waxaa le ceeb buu leeyahay adiga ioma aadan sheegin marka beecaas waa qeyb kale waa la soo celin karaa laakiin hadda waxaa laga hadlayaa almutabaayicaani labadii wax kala gadanayeen kullu waaxidin minhumaa mid kastoo ayay ka mid bilkhiyaari calaa saaxibigu khiyaarku leeyahay maa lam yatafaraqa ilaa bayca alkhiyaar bayca alkhiyaar waxaa la yidhaahdaa aniga adigaa wax kala gadanayn xoolihii lacagtii aan ku siina ceeb ma laha xoolihii aan kaa gaday iga gadayna ceeb ma laha markaasaa waxaan ku leeyahay miyaw aniga waxaan ahaan doono ma ogi ka waran saddex beri haddaan khiyaar isu dhigno beri oo kale fuqahada shaafici waxay ku qaydaan saddex maalmood saddex beri haddaan khiyaar aan ku kala lahaano adiga xoolihii iska qaado ana wixiin kaan saddex beri gudaheed kusoo fikir haddaan raalli ku noqotana asaasku tagsiino haddii kale aan ninkii ka noqdo khiyaaru leeyahay waa khiyaar annaga aan dhiganay mid oo ilzaam ma ah aniga adiga haddaan isku waafaqno ninka bixi kara ma laha baa la yidhahda waa khiyaar aan dhiganay labadaas maalmood aan xoolihiiska soo fiirinahay niyow iyo ogolow buu yidhi ninkii musharka ahay adiga waa ku waafaqday labadii maalmood ceeb kasta hadduusan jirin xataa kugu soo celin karaa mushtarkina sidaas oo kale waa ilaa bayc alkhiyaar kaasaa laga hadlay ayb marka wuxuu ihi أخbaranaa سfyaan عan الزهري عan سacيid بن المسyب عan أbي هurayرaةa أna rasuula الlahi qaala laa yabiicu الrajulu calىa bay akiihi laa yabiicu gadi maayo الrajulu ninkii calىa bayci akiihi walaalkiis beyciis wax ku gadi maayo laa yabiicu haddii la yihahdo nfyi weeyaan nafyi iyo nahyi ana kala yidhaahdo haddii la yidhah laa yabici rajulu laa yabic yousan gedin nahyi weeyaan marka labadaba waxaa weeyaan bimacnaa waa xaaraam laakin waxaa la yidhahdaa annafyu ablagu min annahyi nebiga markuu leeyahy laa yabiicu rajulu rajulkii gedi maayo maba ka dhaciisaba maba gadaaya mana maba laga tasawurayo kaasay macnihi noqonay nafyiga laakiin nahyiga waxa weeyaan laa yabic laa yunhaa can shay ilaa maa yutawaqac wuquucuh shaygii inuu kaa dhacaya aad ka yaabtid nin baad ku og tahay inuu socod badan yahay markaasa laa takhruj min almasjid war masjidka ha ka bixi waxaad ka cabsanaysaa nin uu masaajid ka baxaad ka cabsanaya weeyaan nahyi waa kaas nafyigan waxaad leedahay fulaanu miya laa yakhruju min almasjid nin aan aqaana waa kaas waran uma baahna masaajidka ma baxay labadii waa diida waayo laakiin tan baa sii xeel dheer hadda marka xadiidkan laa yabiicu rajulu wain kaana fii saxiixi muslim wagayri laa yabiici rajulu oo nahyi ah ku soo aroos laakiin riwaayaadka leebqabi weyaan laba qayb waay laa yabiicu rajulu rajulkii gadi maayo calaa bayci akhiihi walaalkiis beeciisa ayb hadda xadiidkan iyo xadiidka hore intay iska intay iska diidan yihiin laa yabic الrajulu calىa bayci akhiih tii horena waxay ahayd kul minhumaa biاlkhiyaari maa lam yatafaraq marka xadiidkaas waxaa weeyaan xadiidkan wuxuu tusinayaa mar beeci hadduu dhaco in isla markiiba la gedi karo xadiidkan waay laa yabiic الrajul calىa bayci akhiih annagoo majliskii joogno oo meeshii fadhinno waxaan heli karaa xoolihii adiga aan kaa gaday inaan nin kale kasii gado oon lacagtaada adiga kuu celiyo maadaama aan ku jirno majlis alkhiyaar beyci saas weeyaan ayb laakiin haddii xoolihii lagu kala tago majliskii la-a lagu kala tago beyci waaba laazimay seay u imaan kartaa laa yabic arajulu calaa beyci akhiih marka waxaa laga fahmay buu leeyahay qolo fuqaha diidan oo maalik bnu anas fiiri had jirtaan xadiidkaas maalik baa wariyey maalik wuxuu leeya wax la yidhahda majlis اlkhiyaar ma jira beyci haddowba dhaco waaba dhammaatay hadalkaasba haddou dhammaado bictuka calىa hada الshay faqabiltu hadasira waaba dhammaatay imaam shaafici saasuu qaba imaam maalik saasuu qaba shaafici oo tilmiidkiisa oo xadiidkii asaga ka maqlaa yidhi xadiidka macnihi saas loolama jiro xadiidkaas waxaa loola jeedaa intaan meeshii joogno in aan khiyaar leenahay maa lam yatafaraqa bilqowli ma ahane bilabdaani waay imaamu maalik waxau leeyay maa lam yatafaraqa bilqowli hadalka ninkaan hadduu yihahda kanna aw aqbalo waaba dhammaatayba marka atafaruq bilqowli waa bictuka waqabiltu waaba dhammaatay u leey maalik imaamu shaafici saas ma aha buu leeyay maa lam yatafaraqaa biabdaanihimaa inay ku kala tagaan labadoodii midkoodna ama uu tago taas waxaan ku fahmay buu leeya nabiga u yidhi laa yabici arajulu calaa bayci akhiih oo say ku noqonaysaa haddii beecaas waan kaa gaday ana waa ka aqbalay beec ku laazimi lahay xadiidkan laa yabici rajul calaa bayci akhiih intuu ka imaan lahay hadduuba beeca ku laazimay waan kaa gaday waa kaa aqbalay haddiiba beeciba saas ku dhammaaday nebiga muxuu nahyo laa yabic rajul calaa bey akhi u yidhi wuxuu u yidhi waxa weeyaan beec oo lagu kala heshiiyey oo majliski laysla joogo oo nin kasta uu khiyaar leeyahay adigoo daraf taalit ah inad timaadid oo aad tidhaahda xoolaha ninkan uu kaa gaday aniga aan kaa gato inad tidhaha laguu diidayaa liannahu ninkaas weli majaal u leeyahy inuu beyci ka noqdo marka ninkii baad dhibtay baa lagu leeyahay haddaanan sugin waxa la yidhaahda majlis اlkhiyaar xadiidkan laa yabic arajul calaa beyqi ahihiyaaba macno yeeshanayn haddii beyc kasta ou taam noqonayo markii waa kaa gaday waa kaa aqbalay hadduuba ku taam noqonayo maba suuro karta xoolo la gatay aan la sii gadanin tay ku imaan kartaa xadiidkan marka wuxuu caddeeyey macnihii xadiidkaas hora buu caddeeyey saasaa lagala jeeda hadda musanifka sharixiisa u fiirso qaala shaafici wuri haadaa xadiidka kan wahaadaa macnan weeyaan qaala shaafici wuxuu uri wahaadaa macnan midkaan macno waayo macnahoo yubayinu caddaynaya ana rasuula allahi qaala inuu yidhi almutabaayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqaa wa ana nahyahu nabiga reebitaankiisa can an yabiica rajulu ninkii inuu gado ou reebay calaa bayci akhiihi walaalkiis beeciisa inamaa huwa nahyigaas wuxuu ahaanayaa idaa tabaayacaa hadday wax kala gataan qabla an yatafaraqa intaynaku kala tegin can maqaamihimaa meesha ay joogaan aladii maqaamkaasoo tabaayacaa fiihi ay wax ku kala gatay marka wuxuu leeyahay xadiidkan laa yabiic arajul calaa bay akhiihi wuxuu macno yeeshanaa markii xadiidkaas hore macnihiisa la yihahdo maa lam yatafaraqaa haddayna ayaga kala tegin haddaan lagu fasirin lamaba fahmayo xadiidkan asiga oo maaligow ina xadiidkaas aad ku fasirtay oo maa lam yatafaraqaadaas bilqowl aysan ahayn waxaa uu daliil ah xadiidkan nebigoo laa yabiic arajul calaa bayci akhiihi uu yidhi oo macnaheedii ay tahay beec la riday laakiin weli khiyaarkii labadii qof ay leeyihiin qof saddexaad ina soo dhex geshid oo sabab ugu noqdo beeci in laga noqdo oona weli majaal laga noqda laleeyahay inaad sabab ugu noqoto ha noqonin saasaa loo reebaa layidhi ninkaasi uusan ka khadmayn hadal waadix oo jiddan oo aada u wanaagsan weeyaan markaasuu musanif wuxuu le wadalika annahumaa labadii wax kala gadatay laa yakuunaani mutabaayiعayni laba wax kala gati ma noqonayaan xataa yacqida اbayca xataa yacqidaa intay ka gundaan albayca macan beyci dhammaan ahaan intay ka ridaan oo bictuka bihada الshay faqabiltuhu markii la yidhaahdaa mutabaayicayn lagu magacaabi karaa saasuu leeyahy falow kaana albaycu beyci haddii uu yahay idaa caqadaahu markay ridaanbo lazima ou laazimaya kula waaxidin minhumaa mid kastoo ayaga ka mid hadduu ku laazimi lahay maa dara albaayica ninkii baayacahu wax iska gadi ma dhibi laheen an yabiicahu rajulun rajul kale inuu wax ka gato silcatan badeeco aw ka silcatii badeecadiisoo kale aw kayraha inuu ka gado waxba dhib maku lahaan lahayn waalxaal qad tama baycuhu beeciisana ou taam noqday lisilcatihi ou gaday musanifku waxau leeyahay hadda dhici lahayd macna daqiiqa ah weeyaan oo xataa cibaaro carabi lagu cabiro si loo keeno waa adkaan lahayd xaqiiqada marka loo fiir wuxuu ku leeyahay haddii sida maalig uu yidhi ahaan lahayd oo beec kasta markii waa kaa gaday iyo waa kaa aqbalay oo ku dhammaan lahay nin kastoo saddexaad hadduu yimaado oo xoolihii lakala gatay ou dad kale ka sii gata ama wax ayada lamid ee eh, u gato ninkii wax iska gaday waxba dhibi maayo leannahu beeciis waaba laazimayba meel laga noqon kara maba lahabo nin kaloo meeshii wax ku gato ama xoolihii laga sii gatay sii gato oo bidaaca hayr bay noqotay markaan aniga taas dhib maba ku haysa buu leeyahay maxaa yeelay beeci waaba laazimay laakiin midda wax dhibaysa waxa waaye xoolo la kala gatay oo majliski laysla joogo beecina weli uu bannaan yahay in laga noqon karo haddii qof kale ou yimaado taasaa ninkii wax iska gada ay dhibaysaa oo markaasaa layidhi walaalkaa wuxuu gaday dib ha uga sii gadanin saasaa laleeyahy wadalika annahumaa laa yakuunaani ahaan maayaan mutabaayicayni laba wax kala gatay xataa yacqidaa intay ka gundaan albayca macan beyci dhammaan say u ridaan marka falow kaana albaycu hadduu ahaan lahay idaa caqadaahu hadday caqdiyaano bictuka iyo qabiltu iijaabkii qabuulkii haddii la ridaba allazima hadduu laazimi lahay kula waaxidin minhumaa mid kasta hadduu laasimku noqon lahay maa dara albaayic ninkii wax gaday ma dhibi laheen an yabiicahu inuu gado rajulun rajul inuu wax gato silcatan an yabiica rajulun saasaa fiicnaan rajulun inuu gato silcatan badeeca ow ka silcatihi ah ow hayrahaa inuu gato ninkii baayaca wax ma ka dhibi lahayn walxaal qad tama baycuhu ninka baayaca beeciisa uu dhammaystirmay lisilcatihi uu dhammaystirmay marka wax maba dhibi lahayn walaakinahu lamaa kaana lahumaa labadii mutabaayiceen markay lahaayeen alkhiyaaru khiyaar markuu ay lahaayeen uu baaqi noqday yaa kaana rajulu ninka wuxuu ahaan lahay low ishtaraa haddau ka iibsado min rajulin thawban uu ninka gatay maro bicasharati danaaniira toban diinaar buu nin thawb ugu gatay nin baa iska iibiyey maradaan baan gaday toban aan ka gaday ninkaasaan ka gaday toban diinaar baan ku gaday fa jaءahu aakaru nin kalaa yimid ayb faacطaahu ninkii mushtarka ahay uu siiyey milahu mila thawbe bitiscati danaaniira sagaal diinaar anigaa maradaan ka gaday ninkaan toban diinaar baan ka sii lacagtii waa ka qaati maradin waa iga qaatay majliskana waa fadhina nin kaloo ordaa intuu yimid baa wuxuu ihi war maradaan aada tobanka ku gadatay anigaa maro lamid e ku siina oo sagaal ah ee ninkaa maradiis isaga celi marka beeci weli waana dhacay laakiin khiyaarkiyaa weli jiro ninkii waxuu ku dhihi karaa warniyow beecan waa kala gadanay laakiin maadaama majlis alkhiyaar aan ku jirno nebiga uu yihi kullu waaxidin minhumaa bilkhiyaar aan ku jirnaaye maradaadi qaado hadna maradaan kalan gadanaa maradii kaleu ninka qaatay marka waxay dhib ku noqotay ninkii baayica horo oo maradii gaday dhib ku noqoto marka ninkaa saddexaada la diidaa meesha inuu soo galo gooruu soo galay goor wax kala dhammaadeen laakiin waxna ay hareen ou soo galay markaasaa lagu tasawuri karaa laa yabici arajulu calaa bayci akhiihi markaasaa la fahmi karaa haddaanan majlisulkhiyaar ma jira haddaan ihaha sida maalig iyo dad kale ay qabaan xadiidkaanaaba macno beeli lahayd marka xadiidkan dallanaa calaa macnan fi xadiidin aakhar saas weeyaan ayib walaakinahu lamaa kaana lahum alkhiyaar markay lahaayeen kaana rajulu waxau ahay low ishtaraa min rajulin hadduu ka gato thawban bicasharati danaaniira fajaaءahu aakharu mid kale u yimaado oo faacطaahu mushtarki ou siiya milahu mila thawbi bitisca danaaniir oo ku siiyo ashbaha waxaa dhow oo loo malaynayaa an yafsaka ninkii mushtarka ahay inuu fasakho albayca idaa kaana lahu lkhiyaar khiyaar hadduu leeyahay hadduuba khiyaar leeyahay beeci inuu ka noqdaa loo cabsana qabla an yufaariqahu intuusan faaruqin horteed walacalahu waxaa mudan yafsaku beeci inuu fasakana waaba dhici kartaa uma laa yatimu lbaycu beycin haddana uusan taam noqonin baynahu mushtarkan iyo wa bayna bayicihi اlaakhar ninkii maradii kale sagaalka u keenay in haddana uusan beeci dhammaystirmin oo fayakuunu اlaakharu ninka saddexeeye ah wuxuu noqonayaa qad afsada mid fasaadiyey cala اlbaayici iyo wa cala lmushtari bu waa fasaadi waxaa dhici karta ninkaana beeci inuu ka soo noqdo ninkaana lacagtiisa loo celiyo markay kala tagaan ou yidhaahdo war maradan sagaalka aad iga siinaysa iyo maradan tobanka gatay maba islatii tobankaaba fiicneed tan sagaalka bilaashkeeda waa iga cesho marka kii horena wax lagama gadanin kii dambe wax lagama gadan labadoodii waa wada fasaadeen aw calaa axadihimaa midkooda waa beeca labaad markuu ansaxo kii horaa dhib ku qabo markaan oo baayic oo tobankii maanta shilinaad faa'iday lahay yaa khasaaro ku timid markaasuu le musanifka fa haadaa midkaan wajhu nahyi weeyaan nahyiga macnihiisaas sidaan can an yabiica rajulu la reebay rajulkii inuu gato calaa bayci akhiih laa wajhan lahu waj kale male oo gayru dalik hadal cad weeyaan oo labadii xadiid aan saan loo fahmay buu ku leeyahay haddaanan saan lagu fasirin wax soconaya ma marka xadiidkii hore macnihiisa xadiidkan dabaa noo caday alaa taraa ma arkaysidoo buu leeyahay annahu low baacahu ninkii hadduu gado thawban maro bicasharati danaaniira toban buu ku gaday falazimahu lbaycu beyciyaa laazimay siduu maalig leeyahay waa io wixii lamide eh. falazimahu baycu beycina waa laazimay qabla an yatafaraqa intayna kala tegin min maqaamihimaa daalika maqaamkoodi intaysan kala tegin haddaan iraa beyci waa lizimay uma baacahu aakharu nin kale uu ka gato khayra minhu mid asiga ka wanaag badan bidiinaarin uu u gato maro kalaa laga gata oo diinaar ka nusqaansan lam yadura albaayica alwal baayicii hore wax ma dhibaayo liannahu qad lazimahu casharatu danaaniira toban diinaara asiga u laazim laa yastaiicu faskhaa ma kari karay haddaan qorada qabana dhahayso majlis khiyaar maba jirobo qorada dhahaysadaan ihaahdo macnihii waxay noqon lahayd ninkaan ninka hadduu ka gato ou qof kala yimaado maradaanan kaagadaa u yidhaahdo ama tii baayicii hore ha gato ama lacag ka badan ha ku gato ama mid cusub ha gatee baayicii hore banaanka ka jooga liannahu beyci waaba laazimayba marka beyc hadduu laazimane wax fasakhi kara maba xadiidkii hore marka bilkhiyaarida macnaheedii ka dhumaayo saasuu ku leeyahy qaala musanifku wuxuu ihi waqad ruwiya can الnabiy waxaa laga wariyay annahu qaala inuu yidhi laa yasuumu axadukum axadkiina yousan gorgorinin calaa sawmi akhiihi walaalkiis wuxuu gorgoriyey fain kaana haabitan haddii uu yahay xadiidkaad mid sugan walastu axfadhu mana xifdinaye walastu mana ihi axfadhu midkii xifdinayo haabitan mid sugan inuu yahay fahwa milu qowlihi laa yakطb axadukum calaa khidbati akhiihu lamidi yani wuxuu leeyahy musanifka waxaan maqlay buu leeyahay in laga warinayo laa yasum axadukum calaa sawmi akhiih marka wuxuu leeyahay haddii uu yahay xadiidkaas aan nebiga ka maqlay mid sugan hadduu yahay aniga shaafici haddaan ahay maba ma ogi buu leeyahy inuu xifdisan yahay yani laysa cindii min alasaniid maa yuhbituhu xadiidka haddii imaamu shaafici uu leeyahay ana laa axfaduhu haabitan waa xadiid macruuf mutafaq caleyh bukhaari muslim maa wariy laakiin binisbati lilimaami shaafici xadiidkaas isnaad saxiix kuma soo gaarin marka maa jahilta anta qad yaclamhu gayruhu ceeb ma balaha taas ayb marka sidaa daraaddeedu siiqat tamriid wa lilah ku wariyey wxuu ihi waqad ruwiya waxaa laga wariyey can اnabi anahu qaala inuu yidhi laa yasuumu axadukum calaa sawmi akhiihi walaalkiis wuxuu gorgortaday yousan gorgorsanin fain kaana haabitan haddii uu yahay xadiidkaa mid sugan walastu axfaduhu haabitan inuu sugan yahayna ma ii xifdisanee fahuwa milu qowlihi waayo laa yakhtub axadukum calaa khidbati akhiihi ou yidhi oo karawa macnihii waxay noqonay laa yasuumu calaa sawmihi ninkii muslimkaah wuxuu gorgorsaday yaan laga daba gorgorinin idaa radiya albayca beeci hadduu raalli ku noqdo ninkii baayaca ah. oo waadina ow idmo bian yubaaca in la gado qabla albeyci yousan gorgorinin xataa low biica haddii la gadi lahay lazimahu aw laazimi lahay ayb Eh, cibaarada walow fiiha tafkiik baa ku sugan waxaa laga yaabaa inuu sakti uu ku dhex jira laakiin macnaheeda guud waadix weeyaan gorgorada waxa waaye tii hore beyc bay laa yabic axadukum calaa bayca akhiihi xadiidkaas macnihiisa waxa weeyaan ninka oo wax gatay xoolaha ninka iska gatay buu maslaxada u waday nin walaalkaa ah. wuxuu nin kale ka gaday ninkiis oo wax ka gati hadhihin waxaan u anaa wax kalo kufisi oo ka fiican ku siina hadhihin tanna cagsigeedii weeyaan laa yasuumu axadukum calaa sawmi akhiihi anaa waxaan idhi warniya abuu waxaan iga gat ninkii baayic ahay waa ogolaaday ayib markaa ninkiis ninka wa yidhi waxaan iga gad saaim ninkaasaa la yidhaha ninka wax gorgorsada aniga markaan waxaan u tagaa ninkii xoola haystaan u tegaa markaasuu neefkaan ariga uu ninkaas kugu gorgoriyey toban shilin ou kaa siiyo anaa kow iyo toban kaa siinaye beeciis iska diid baan ku iri marka goorma waayo markuu raalli ku noqday beeci uu yidhi intaasaan ku heshiinaynaa markaas baa laga hadlaya inuu yimaada ninkaan u iraado ninka ninkaas waxaad ku heshiiseen anigaa ku siina wax ka fiican hadda beeci ma dhicin weli oo waxay la mid tahay khidbadii oo nikaaxii oon dhicin ay la mid tahay naagtii markay ogolaato oo weliga haleygu nikaaxiy oo yir ay la mid tahay oo markuu yidhaha ninkaan xoolaha kan oo ninkaas aad u ogolaatay inaad ka gedid anigaa kaa gadana ama walaal iyo qaraabaan nahay beeci ninkaas uu kusii anaa kaasiina beeci iga celi ma banaano baa laleeyahay laakiin hadduu neefkii suuqa joogo yaa ku dara yaa ku dara yaa ku dara haddii ay tahay waa naagtii oo kale la mid tahay oon weli wax ogolaasho ninkii baayacay wuxuu leeyahay maya war neefkii boqol buu kuu joogaa ma gadanaysaa maya nin kale waa dhihi karaa boqol iyo tobanaan ka dhigay ma gadanay maya mid kale waa dhihi karaa boqol iyo labaatan ceeb ma ah taas maadaama uu meesha joogo bishari laakiin waxaa weeyaan ninka wax ku daraya beecaas inaad inaad niyad ka leedaha la raba sida soomaalida qaarkeed ay samaysa lama rabo neefaan soo wadana laba qof qofoodaan lasoo ballama niyow neefkaa maanta markii la gorgorinay adiga wax ku darso aniga adigu waa is ognahay markay adiga ay ku joogto beeci raalli aan ku ahay ma dhahay lianna inaad iga gadanaynin baan ku ogahay marka waxaa leeya beeca neefkii boqol buu joogaa kii saaxiibkiisaa leey boqol iyo toban markaas le waraalli ma ka tahay boqol iyo toban u maya buu le liannahu ninkaan inuu ku baaridiy u diiday boqol iyo toban iyo kow waa ogolahay buu leey liannahu ninkaan inuu ka gadanaynin buu ogyahay kii kale buu ku raajixinaya waxaa la yidhahdaa sharcan waxaa lagu magacaabaa najsi nebiga walaa tanaajashuu ori yani ha isu laca qabanina qof aan beec ka lahayn ee neefkaan dadka ku fogeey laakiin neefka haddaan rabo inaan gato oo ninkaan aan kula tartamo saddexdeenna afarteenna aan ku tartamna sharcan waxba dhib ma laha oo neefkii gorgor buu ku jiraa laakiin niyad inay kaa ahaataa la raba ayib musanifka marka wuxuu ihi waqad ruwiya can الnabiy anahu qaala inuu yihi laa yasuumu axadukum axadkiin iyousan gorgorin calaa sawmi akhiihi fain kaana haabita walastu axfadu haabita fahuwa milu qowlii laa yakhtub axadukum calaa khidbati akhiih ay macnaheedu waxay noqonayn laa yasuumu calaa sawmihi gorgorkiis yowsan haddana gorgor kala raacsiinin idaa radiya baayici hadduu raalli ku noqdo albayca ninkii waxgaday hadduu raalli ku noqdo oo wa adina an yubaaca in la gadana uu ka idmo qabla albayci yowsan gorgorinin yani qabla an yan an yucqad albeyc wa xataa low